wakula bidcatin dalaalah wa kulla dalaalatin fi waxaynu ku soo jirnay risaaladii aynu bilownay ee ku saabsanayd muqadimatun fii usuuli tafsiir ama muqadimatu tafsiir ibnu taymiya raximah ullah qaala shaykhu waxa uu sheikhu yidhi raximah ullah yajibu an yuclama ana anabiya sala allahu alayh wasalama bayana liasxaabihi macaaniya alqur'aan waxaa waajiba inaynu ogaano in nebiga sala allahu calayhi wasalam uu u caddeeyey liasxaabihi asxaabtiisii uu u caddeeyey macaaniy alqur'aani qur'aanka macaanidiisa inuu u caddeeyey inaynu sidaa aqoonsanno ogaannaa waajib weeye wuxuu macnayaasha qur'aanka u caddeeyey kamaa bayana lahum alfaadahu siduu nebigu sala allahu calayhi wasalam ugu caddeeyey asxaabtiisa alfaadda ama xuruufta qur'aanka siduu ugu caddeeyey oo qur'aanka erayadiisa iyo xuruuftiisa siduu u baray ayaa macnaha uu qur'aanku leeyahayna uu u baray oo ugu caddeeyey wax kasta oo bayaan iyo caddayn u baahan ka qowlihi tacaalaa ay liqowlihi tacaalaa waxaana u daliil ah hadalkiisu ilaahay uu yidhi litubayina linnaasi maa nuzila ilayhim kaafka waqtiyada qaar waxaa loo isticmaalaa bimacna tacliil in loo jeedo qaal ibnu malik raximah ullah shabbih bikaafin wa biha atacliilu qad yucnaa wa zaa'idan litawkiidi warad yacni macnaha u a ah buu ugu hormariyey kaaf wax ku shabbah oo waxa u qaaliba inay adaatu tashbiih tahay wa biha atacliilu qad yucnaa tacliil iyo sababaynna in looga qasdo way dhacdaa qad buu geliyey waana litaqliil wa zaa'idan litawkiidin warad waanuu soo arooray kaafku xaaluu ziyaado yahay oo tawkiid daraaddii loo ziyaadiyey wa minhu qowluhu tacaala iyadoo macnaha loo isticmaalayo tacliilka ah kamaa hadaakum waxaa allah u xustaan kamaa hadaakum ay lihidaayatihi lakum inuu idin hanuuniyey daraaddeed markaa tacliil baa looga jeeda ka qowlihi tacaala ay liqowlihi tacaala waxaana u daliila hadalkiisu ilaahay uu yidhi litubayina linnaasi maa nuzila ilayhim oo ilaahay waxau ihi wa ilayka adikraa waxaanu adiga kugu soo rognay nebi maxamedow sala allahu alayh wasalam addikra xuska oo qur-aanka ah waxaannu u soo dejinay litubayina inaad u caddayso daraaddeed linnaasi dadka aad u caddayso maa nuzila ilayhim ka loo soo dejiyey marka ujeeddooyinkii qur-aanka loo soo dejinayay waxaa ka mid ah inuu rasuulku sala allahu alayh wasalam bayaaniyo oo caddeeyo yatanaawalu haada wa haadaa aayaddanna ama qowlkan yatanaawalu wuxuu gaadhayaa oo caam ku yahay haada wa haadaa ee nebigu sala allahu alayh wasalam macnaha inuu caddaynaayo aanka xuruuftiisana inuu caddaynaayo oo dadka wuxuu barayey qur'aanka sida loo akhriyo iyo macnaha uu sheegayaa yacni waxa uu yahay mid walba waa baraya oo u caddaynaya marka aayaddu waa caam tabyiinu lalfaad iyo tabyiinu lmacaani labadu soo gudagelaya wuxuu sheikhu inoo tilmaamayaa raximahu llah in nebigu sala allahu alayh wasalam qur'aanka inuu caddeeyey waayo wax saaran bay ahayd inuu qur'aanka caddeeyo sida loogu caddeeyey nebiga sala allahu alayh wasalam baa nebiguna usii sii waatuu ilahay yidhi umma inna calaynaa bayaanah saas aawadeed qur'aanka macnihiisa nebigu sala allahu alayh wasalam saxaabada waa baray saxaabada waa baray waxaanay soo gudagelaysaa tacliimta lagu sheegay aayaadka huwa aladii bacaa fi lummiyiina rasuula minhum yatluu calayhim aayaatihim wayuzakiihim wayucallimuhum alkitaaba walxikma nebigu sala allahu alayh wasalam wuxuu baraayey dadka kitaabka qur'aankana waa barayey xikmadoo sunnada rasuulkaana sala allahu alayh wasalam waa barayey waa barayey waajibkaana nebigu waa gutay yaa ayuha arasuulu balliq maa unzila ilayka min rabbika siduu ilaahayba ku yidhi rasuulow gaadhsii dadka ka xagga rabbi lagaaga soo rogay gaadhsii wa in lam tafcal fama ballaqta risaalata haddaanad sidaa yeelinna risaaladii maad gaadhsiinin oo bimacnaa waajibkaa maad gudan markaa nebigu sala allahu alayh wasalam waajibkaa waa gutay waana caddeeyey waxaanu weliba inoo sheegay qur'aanka in dadka la baraa inay tahay wax khayr badan oo xadiidka saxiixa nabigu wuxuu uhi sala allahu aleyh wasalam khayrukum man tacallama alqur'aana wa callamah waxaa idinku khayr badan ka qur'aanka barta dadkana bara ahlucilmigu markay fasirayaan xadiidkaas waxay yidhaahdeen barista dadka qur'aanka la baraayo iyo barashada la baranaayo mid walba waxaa soo gudagelaysaa in xuruuftiisa iyo qiraa'adiisa la barto dadkana la baro iyo in macnihiisa la barto dadkana la baro labada mid waliba waa soo gelaysaa bay yidhahdeen siday ahlucilmigu ay caddeeyeen wa minhum alcallaamatu bnu lqayim raximahu llah waxayna weliba yidhaahdeen siduu callaamatu ibnulqayim uu tilmaamayo in macnaha la baro ayaa ka sii mudan in erayada iyo xuruuftiiyo qiraa'ada la baro waayo macnaha in la baraa waxa weeye waa ka sii muhiimsan tahay qiraa'ada keliya in la barto macnaha weliba sii muhiimsan labaduba waa muhim laakiin waxaa sii muhiimsan in macnaha la barto waayo lafdiga ama qiraa'adu barashada la baranayaa min baab alwasaa'il bay noqonaysaa buu yidhi macnahana sheikhu hadda waa sii caddayn doonaa oo kollay tadabburka iyo ashyaadaasu ka sii hadli doonaa insha allah haddaba waxaa jira ishkaal ishkaalkaas wuxuu odhanayaa nebigu sala allahu calayh wasalam aayado kooban oo yar buu fasirayba ishkaalkana waxaa laga qaadanayaa xadiis la soo wariyey oo ibnu jariir uu soo warinaayo qaala bnu jariir xaddasanaa abu bakrin maxamed bnu yaziid atarasuusi qaala akhbaranaa macnun can jacfar ibni khaalid can hishaam ibni curwa can abiihi can caa'ishata qaalat lam yakun innabiyu sala allahu alayh wasalama yufasiru shay'a min alqur'aani ilaa aayan bicadadin callamahunna iyaahu jibriilu calayhi asalaam waxa uu sheegayaa xadiidkaa la soo wariyey inaan nebigu sala allahu alayh wasalam qur'aanka aanu fasirin aayado yar oo tirsan mooyaane aayadahaana tafsiirkooda waxa baray jibriil ayaa baray dariiq kale laftiisa waa lagu soo wariyey oo yacni marka laga warinaayo dariiqa kalena yacni jacfar ibnu moxamed azubayri can hishaam ibni curwa can abiihi can caaisha jawaabta lagaga jawaabaya waxay tahay xadiiskaasi ma sugna waa xadiis daciif ah oo nakaarana waa ku jirtaa marka waa xadiis daciifan jiddan cilladiisuna waxay tahay waa lagu daciifinayaa labada sanadba isku nin baa ku jira ninkaasina waa ninka sanadka horena lagu magacaabay inuu yahay jacfar ibnu khaalid sanadka dambena lagu magacaabay inuu yahay jacfar ibnu maxamed azubayri waana isla nin qura oo marna awowgii baa loo nisbeeyey marna aabihii baa loo nisbeeyey magaciisa waxaa la jacfar ibnu maxamed ibnu khaalid ibnu zubayr ibnu cawaam alasadi alasadi haddii lah bani asad baa loo nisbaynaya azubayr haddii lahay zubayr ibnu cawaan baa loo nisbaynaya awowgii labaad ah marka jacfar ibnu khaalid la yidhi awowgii baa markaa loogu abtiriyo waxaa la yidhi waxa weeye waa ina khaalid marka jacfar ibnu maxamed la yidhina aabbihii ayaa loo nisbiyey ninkaasi bukhaari wuxuu ka yidhi laa yutaabacu fii xadiisihi xadiiskiisa laguma mutaabaceeyo bimacnaa waxyaalo nakaaro iyo shuduud ku sugan yihiin oo aan cidilo werinin ayuu la gaar noqdaa weliba intaa waxaa u raacda cid tawsiiq ku sheegtayna ma jirto oo muctabara marka jahaaladii iyo inaan cidna markaa ku waxyaalaha uu soo weriyo aynay la werin ayaa isu raacay ah, ibnu jariir atabari laftiisu waxa uu doonayaa markaa xadiiska inuu ka jawaabo oo uu ku xambaaro in laga tilmaamayo waxyaalaha ama aayadaha bayaanka u baahan iyo caddaynta sida tafaasiisha axkaamta iyo ashyaada noocaas oo kale a nebigu sala allahu alay wasalam inu fasiray kuwa aanu markaa fasirina ay tahay ama mid aan xaajo loo qabin ama umuur tafaasiisheedu ay tahay waxaynaga qarsoon saasoo kale ayuu doonayaa marka hore inuu ku fasiro laakiin jawaabtiisa hore waxaa ka fiican jawaabta dambe uu odhanaayo ninkaa la yidhaahdo sanadka ku jira ee jacfar la yidhaahdo waa miman laa yucrafu fii ahli alaahaar in lagu yaqaano aahaartiya inuu wax soo wariyo ma aha marka asarkii wuxuu tilmaamay xadiiska wuxuu tilmaamay in lagu ixtijaaja inay bannaanayn oo markuu soo sheegay macnaha hore ayuu wuxuu yidhi hada maca ma fi alkhabari aladii ruwiya can caaishata min alcilati alati fii isnaadihi alatii laa yajuusu macaha alixtijaaju bihi liaxadi miman calima saxiixa sanadi alaahaari wa faasidiha fi ddiin lianna raawiyahu miman laa yucrafu fi ahli alaathaar wa huwa jacfar bnu muxammadin azubayriy waxa uu hadalkaasi ku sugan yahay muqadimada kitaabka tafsiiru ibnu jariir atabari aahaar kale oo taabiciinta iyo ka soo aroortay waa keenayaa oo iyaga laftoodu bacdu taabiciin inay aynay qur'aanka fasiri jirin laakiin wuxuu odhanayaa taasi waa min baabi tawaruc oo xalaal miirad bay sidaa u yeeleen taabiciinta qaarkood inaynay fasiri jirin qur'aanka siday u dhici jirtay saxaabada qaar ama taabiciinta qaar inay fatwada lafteeda ay fatwoonayaan uga xalaal miiran jireen ayaa tanna taabiciinta qaarkood ay uga xalaal miiran jireen oo ka gaabsan jireen iyagoo weliba arrinkana dee ugaga gaabsanaaya cid kaleoo ka kaafidaa inay jirto oo aynay ku tacayunin markaa nabigu sala allahu alayh wasalam waa caddeeyey qur-aanka ibnu cuthaymiin wuxuu odhanayaa wa fii hada raddun waadixun calaa ahli tafwiid aayaddan iyo waxaa ku sugan raddin cad oo la raddinaayo oo hadalkooda la burinaayo kuwa tafwiidka u saaxiibka ah oo yidhi macnaha qur'aanka ma garanayno ama sifaadka ilaahay ee qur'aanka ku soo arooray macnahooda garan mayno ee macnahooda ilaahay ayaynu u bandhigaynaa waynu uga hadhaynaa qolada ahlu tafwiidkaana culammadu waxay yahan waa ahlu tajhiil waa kuwa khalqigaba ku jaahilnimo xukminaaya oo waxay leeyihiin cid garanaysayba ma jirta bay leeyihiin laa saxaabadii walaa salafkii midnaba ma garanaynin sifaatka ilaahay macnahooda ma garanayn bay yidhahdeen xataa waxay yidhahdeen jibriil iyo nebigu sala allahu alayh wasalam ma garanayn bay yidhahdeen sidii loo laqimee loo sheegay ayuunbay soo gudbinayeen iyaguna ma garanayo waana baatil warkaasi ahlu sunna waljamaaca waxay qabaan macaanida qur'aanka inay garanayeen nebiguna sala allahu alayh wasalam caddeeyey aayaduu nebigu yidhi sala allahu alayh wasalam macnaheeda lama garanayo ee lafdigeeda un rumeeya cilmigeedana ilaahay u bandhigoo ka gaabsada ma jirto nebigu waa caddeeyey bayaan kaafi ah wax tafsiirka macnahooda iyo alfaaddooda aan la garanaynin ahlucilmiga qaarkood waxay sheegeen alxuruuf almuqataca xuruufta suuradaha qaarkood lagu bilaabay ee xaamiim iyo kuwa la midka xuruuftaasay culamada qaar yidhaahdeen macnahooda lama garanayo ilaahay baa la gaaraa yaga laftoodana saxaabada qaarkood ama taabiciinta qaarkood waxay isku dayeen inay fasiraan oo layslama oggola inaan macnahooda la garanayn marka halkaa waxaa ka soo baxaysaa wixii xuruufulmuqataca oo la laysku khilaafsan yahay ka soo hadhay dhammaan qur'aanka in markaa macnihiisa la garanayo saxaabada rasuulkuna sala allahu alayh wasalam ay u caddayd oo ay markaa garanayeen eh, markaa sidaas yadaa inay tahay wuxuu sheikhu sii yidhi aladiina yaquuluuna ina arasuula sala allahu alayh wasalam lam yubayin macaaniya asmaa illaahi wa sifaatihi kuwa ahlu tafwiidka ah oo yidhi rasuulku sala allahu alayh wasalam ma caddaynin magacyada ilaahay iyo sifaatka ilaahay macnayaashooda ma caddayn macnahooda faqad sabaqa lana annana naquulu lahum qawlukum haada ima an tacnu ana rasuula allahi sala allahu alayh wasalam jaahilun bimacaani asmaa'i illahi wa sifaatih waxaa noo soo hormartay buu yidhi oo bimacnaa duruuso kale shiikhu ku sheegay inaannu ku odhanayno hadalkiinna aad sidaa odhanaysaan ama waa inaa uga qasdaysaanoo uga jeeddaan in rasuulku sala allahu alayh wasalam aanu garanayn magacyada ilaahay iyo sifaatka ilaahay macnahooda waa sidaa uga jeeddaan wa imaa annahu kaatimun limaa yaclamuhu min daalika ama waa inaa uga jeeddaan inuu markaa nebigu sala allahu alayh wasalam inuu qarinaayey kuu garanaayey oo ka mida macnayaasha magacyada ilahay iyo sifaatka ilaahay ay leeyihiin fa in qultum bilawali wasaftumuuhu biljahli haddaad ta hore tidhaahdaanna waxaa ka dhalanaysa inaad nebiga sala allahu alayh wasalam ku sifaysaan ama ku tilmaantaan yacni garasho la-aan iyo jahli taasina waa shay dee isagaa qabiixo aad u xun oo dhaleecayn ah wa in qultum bihaani wasaftumuuhu bilkhiyaana haddaad tan labaad ku sifaysaanna oo tidhaahdaan wuu garanayay laakiin dadka uma caddayninoo waa qariyeyna waxaa markaana ku sifayseen oo hadalkiina ka laasimaysaa inuu risaaladii khiyaameeyey oo aanu waajibkii caddaynta wada gudanin marka laba khatarood bay markaa mid waliba ay sideeda khatar u tahay baa ka laazimaysa oo ka dhalanaysa hadalkaas wuxuu sheikhu yidhi raximah ullah waqad qaala abu cabdiraxmaan asulamiyu xaqiiqaha ah, wuxuu yidhi taabicigii la odhan jiray abu cabdiraxmaan asulamiyu magiciisana cabdullaahi bnu xabiib baa la odhan jiray xaddasana aladiina kaanuu yuqri'uunana alqur'aana waxaa noo warramay aladiina kuwii kaanuu ahaaday yuqri'uunana qaar noo akhriya alqur'aana qur'aanka noo akhriya ka cuhmaana bni cafaana waa sida cuhmaan ibnu cafaan iyo wa cabdillaahi bni mascuudin iyo cabdullaahi bni mascuud wa hayrihimaa iyo cidda markaa aan cabdullahi ibni mascuud iyo cuhmaan ba aan ahayne kale saxaabada ka mid a ah nusakha qaar waxaa ku dhacay khayrihimaa oo waawul ayaa ka dhacay marka waxa weeye waa khata' min atabca annahum kaanuu inay ahaayeen saxaabadu idaa tacallamuu markay bartaan min annabiyi sala allahu calayh wasalama nebiga ay ka bartaan cashra aayaatin toban aayadood lam yujaawizuuhaa qaar aan ka gudbin tobanka aayadood bay ahaayeen xataa yatacalamuu maa fiiha min alcilmi waalcamal ilaa ay ka bartaan maa fiihaa waxa ku sugan aayadahaas tobanka ah oo min alcilmi yacni cilmi ah iyo walcamali camalfal lagu camalfalaayo ah ilaa aayaadkaa macnahooda iyo cilmigooda ay bartaan kuna camal falaan qur'aan kale may qaadan jirin qaaluu waxay yidhaahdeen saxaabadaasi fa tacallamna alqur'aana waalcilma waalcamala waxaannu wada barannay qur'aankii iyo cilmigii iyo camalkii jamiican dhammaantood waa wada barannay oo qur'aankii akhrintiisii waa barannay cilmigiina waa barannayoo aayaadka macnaha ay sheegayaan iyo axkaamta ku sugan waxyaalaha ay ka warramayaan hadday caqiide tahay hadday axkaam fiqiya tahay hadday aadaab iyo akhlaaq tahay dhammaan waa baran jiray marka cilmigana waa baran jiray camalfalkiina waa baran jirray oo waa ku dhaqmi jirray oo inaannu tabbaqno oo siday tahay u fulinno baanu iyadana isku dayi jirnay mar bay noo wada xasili jirtay saasay yidhahdeen walihaadaa sidaas daraaddeed ama sidaa aawadeed kaanuu waxay ahaayeen saxaabadu yabqawna qaar markaa ku sugnaada muddatan muddo ku sugnaada waa baqiya yabqaa markaa yabqaa mar hadday tahay markaad geliso waawu damiirka fadxadii qaafka saarayd sideedaad ugu daynaysa sideeda ayaad ugu daynaysa waayo yacni waxa weeye nudqiga wax dhibi kuma sugnaa waa uu reeban oo fatxa ka horayso akhrinta la akhrinayo waa sahlan tahay xarfu cillaha qaafka ka dambeeyeyna isagu waa dhacayaayo wuxuu isagu u dhacayaa iltiqaa'u saakinaynku u dhacayaa iltiqaa'u saakinaynka ayuu u dhacayaa waata qaacidadana ay ku tilmaami jireen yacni nadmi yar waawu damiiri in bificlin tattasil muctali laamin fiihi tafsiilun qubil fain yakun maa qablaha qad futixa aw duma fabqihi kama qad wadaxa wadmumhu xatman in yaku daa kasri ka qawlina raduu bikulli yusri saddex baydoo sajaaci u lahaa waatay ku cabbiri jireen marka almuhim xarfu cillaha aakhirka kelmadda ku sugan haddii xarafka ka horeeya uu kordhigan yahay ama godan yahayna marka waa uu damiirka lala xidhiidhiyo ilaa xarfu cilluhu isagu iltiqaao saakinaan buu isaga dhacayaaye hadduu kordhigan yahay ama godan yahayna waa loo daynayaa sidiisaasaa loo baaqi yeelaya haddii xarfu cillaha waxaa ka horreeyay uu hoos dhignaana laguma nudqin karo oo cusraa ku jira waaw reeban oo kasra ka horrayso marka waxaa la keenayaa xarakatulmunaasaba oo dammaa la keenaya walihaada kaanuu sidaas aawadeed waxay ahaayeen yabqawna qaar ku sugnaada iska ilaali yabquna inaad tidhahdo yabqawna qaar ku sugnaada muddatan muddo qaar ku sugnaaday ahaayeen saxaabadu fii xifdi suurati xafidaadda suurad la xafidaye la qaybayo muddo doora ama muddo badan buu u jeedaa tankiirka uu nakireeyey farabadni buu uga jeedaayo muddo yar kama tilmaamayo wuxuu u jeedaa muddo doora bay ku sugnaan jireen qaybistay suurad qura soo qaybayaan ilaa toban toban aayadood bay u qaybayaan waxaynay doonayaan aayadaha inay macnahoodana bartaan oo u aqoon yeeshaan asarkan laga soo wariyey abuu cabdiraxmaan assulami abu cabdiraxmaan asulami waa taabicigii mashhuurka ah ee la yaqaanay aana ku arkayseen kitaabada musaaxifta ah aakhirkooda inuu ku taabacan yahay aa ah, markaa ku aragteen marka asarkanna waa haabitoo waa sugan yahay oo waa mid waxa weeye sugan weeye asarkana saa weeye waxaa soo wariyey imaam axmed iyo ibnu abi shaybe iyo tabari muqadimada tafsiirka iyo taxaawi mushkilul aahaarka ayaa markaa soo wariyey waxaanu ku soo wariyey sanad yacni markaa culammada qaarkood ay taxsiiniyeen waxyaalaha kaloo ayadayana waa jiraan oo waxa weeye tabari laftiisa wuxuu soo wariyey asar kale oo marka cabdullahi bn mascuud laga warinaayo oo cabdullahi bn mascuud yidhi kaana arajulu mina ida tacallama cashra aayaatin lam yujaawizhunna xataa yacrifa macaaniyahunna waalcamala bihinna marka asarkaas dambe waxaa markaa soo wariyey tabari iyo imaam axmed labadu waa soo wariyeen shucayb iyo cidda wehelisayna waxay yidhaahdeenee kitaabka la taxqiijisay waa saxiix waa sanad saxiixa ah, laakiin sida sawaabkaa waxa weye waa in la yidhahdo waa sanad xasana waayo xusayn ibnu waaqid baa ku jira xusayn ibnu waaqidna culammada muxaqiqiinta ee muxadisiintu waxay maraan xadiiskiisa in la taxsiiniyo oo la yidhaahdo waxa weeye waa xasanulisnaad oo aan la odhan waa saxiixulisnaad almuhim labada marka asar ka abu cabdiraxmaan asulami iyo kan cabdullahi bn mascuud tooska looga warinayo labaduba markaa isku macne ayay sheegayaan isku macne ayay sheegayaan marka asxaabta rasuulku sala allahu alayh wasalam aad iyo aad bay qur-aanka ugu dadaali jireen barashada ay qiraa'adiisa iyo akhrintiisa baranayaan iyo macnihiisa barashaday baranayaan labadaba wa qaala anasun anas ibnu maalik wuxuu yidhi kaana alrajulu idaa qara'a albaqarata wa aala cimraana wuxuu ahaan jiray alrajulu ninka naga midka ahi wuxuu ninkuu ahaan jiray idaa qara'a albaqarata hadduu suuratulbaqara akhriyo wa aala cimraana iyo aalu cimraan hadduu akhriyo jalla fii acyunina indhahayaga waa ku weynaan jiray indhahayaga waa ku weynaan jiroo nin jaliiloo weyn ayaan u qabi jiray asarkan laftiisa waxaa markaas soo wariyey imaam axmed oo can anasin kaana rajulun yaktubu bayna yaday rasuuli illaahi sala allahu alayh wasalam qad qara'a albaqarata wa ala cimraan anas ibnu maalik wuxuu yidhi wuxuu ahaa nin ayaa nebiga sala allahu alayh wasalam hortiisa yacnii wax qori jiray oo nebiga wax ka qori jiray ninkaasoo qad qara'a albaqarata wa ala cimraan labadaas suuradood ee dhaadheer ee lbaqara iyo suuratu ali cimraan ninkaas oo bartay oo akhriyey wa kaana arajulu idaa qara'a albaqarata wa aala cimraana yucaddu fiina cadiiman wuxuuna ahaan jiray ninku hadduu markaa akhriyo suuratu suuratulbaqara iyo suuratu aali cimraan waxaa dhexdayada lagu tirin jiray ama loo aqoonsan jiray ama loo ictiqaadin jiray cadiiman inuu yahay mid weyn imaam axmed baa soo wariyey shucaybna wuxuu yidhi shucayb alarna'uud isnaaduhu saxiixun calaa sharti shaykhayn lafdi kale markaa imaam axmed waa soo wariyey oo sheegayaa kaana arajulu idaa qara'a albaqarata wa aala cimraan jadda fiina wuxuu ahaan jiray buu anas yidhi hadduu ninku suuratulbaqariya suuratu aali cimraan uu akhriyo jadda fiinaa mid markaa agtayada ku weynaada jadda jadda yajiddu waa weynaanshaha weeye oo jallay la macno tahay markaa sida muuqata sheikhu waxa uu sameeyey marka yani xadiidka wuxuu ku soo arooriyey aharka bilmacnaa waa ilaa lafdiga uu ku sugan yahay waa jadda fii acyunina jaddana waa bimacnaa jalla wa annahu tacaala jaddu rabbina ma ittakhada saaxibatan walaa walada jaddu rabbina bimacnaa cadamatu rabbina mm, wa tacaala jadduk yacni waxa weeye cadamatuk baa loo jeeda marka jadda waa weynaaday weeyaan imaam axmed baa markaa lafdigaana u soo wariyey shucayb alarna'uudna wuxuu odhanayaa isnaaduhu saxiixun calaa sharti shaykhayn xadiidka waxaa dhacday dabacaadka qaarkood oo sharaxa ibnu cuthaymiin la taabacay inay u nisbeeyeen cidda taxqiijisay ee taabacday inuu markaa bukhaari iyo muslim soo wariyey xadiidkan kaana arajulu ida qara'a albaqarata waali cimraan jalla fii acyunina waxayna u jeedaan aslulxadiis ayay soo wariyeen buu u jeedaan wa ilaa markaysagaa lafdiga inuu dhexdooda ku weynaan jiray kuma sugna bukhaari iyo muslim ama yucaddu fiinaa cadiiman ha laga cabbiro ama jalla fii acyunina ha laga cabbiro ama markaa jadda fiinaa ha laga cabbiree lafdiga uu dhexdeeduu ku weynaan jiray oo cadiim inuu yahaan u qabi jiray bukhaari iyo muslim kuma sugna laakiin qisada xadiidku ku saabsanaa asarkani ayaa bukhaari iyo muslim soo wariyeen oo waa qisada imaam axmedna inteeda hore aynu ka akhrinay oo nin baa jiray nebiga sala allahu aleyh wasalam kaatib uu ahaa oo wax u qori jiray marka ninkaas wuxuu ahaa nin suuratulbaqara iyo suuratu ali cimraan akhriyo oo yaqaana buu ahaa dabeedna marka waxa weeye waxaa imaam axmed u soo warinayaa inuu ninkaasi marka nebigu ku yidhaahdo sala allahu alayh wasalam ghafuuran raxiiman qor inuu odhan jiray caliiman xakiiman baan qorayaa marka lagu yidhaahdo caliiman xakiiman qor inuu markaa odhan jiray caliiman xaliiman baan qorayaa marka uktub kayfa shi'ta ayaa riwaayada markaysa markaa imaam axmed ay tilmaamaysaa sidaad doonto u qor sidaad doonto u qor ninkii waxa weeye dabeed waa gaaloobay markuu gaaloobo gaaladii u tegay oo mushrikiintii u tegey ayuu wuxuu yidhi maxamed anaa wax u qori jirayoo markuu yidhaahdo sidaa qor sidaasaan markaysaa markaa qorayaa buu odhan jirayoo saa doonta u qor buu odhan jirayoo yacni waxa weeye dacaayad nooca ku saabsan ayuu markaa ninkii sameeyey taasoo dadka uu diinta kaga caydhinaayo ninkii baa dabad dhintay markuu dhintay baa la aasay oo gaaladii aastay dabeedna arladaa soo tuftay arlada ayaa soo tuftay dabeedna dhowr goor bay mar walba aaseen oo aasitaankii ku celiyeen mar walbana arladaa soo tufta abuu talxa wuxuu yidhi waxaan arkay ninkii arlada korkeeda lagu soo tuuray oo yacni cidina aasi weyday oo markay gaaladii ka daaleen ay iska daayeenoo iskaga tageen inkaarta noocaasaa ku dhacday haddaba ishkaalka imanayaa waxay tahay yacnii riwaayada markay markaysagaa odhanaysaa uktub kayfa shi'ta waxa weeye waa riwaayada markaa saxiixada ee saabitka ah xadiidka asalkiisuna bukhaariguu ku sugan yahay inuu nebiga wax u qori jiray markii dambena uu sidaas noqday waa haakada marka waxa weeye lafdiga ishkaalkali waxay tahay waa inuu markaa anas ibnu maalik naqlinta uu soo naqlinayo inuu nebigu markuu sidaa ku yidhaahdo u yidhaha saasaan qoraya uu odhan jiray uktub kayfa shi'ta saa doonta u qor laakiin culammadu waxay ku tawjiihiyeen oo ay yidhaahdeen riwaayaadka xadiidka marka la tatabucoo la raaco la raacraaco laguma hayo riwaayo tilmaamaysa inuu waxyiga qori jiray oo qur'aanka ninkani inuu qori jiray oo kutaabtii qur'aanka ka mid ahaa lama hayo waxaa lagu xambaarayaa rasaa'isha uu nebigu cid u diraayo inuu qori jiray rasaa'isha caynkaasana hadalka inshaa'iga ah ee markaysagaa lagu cabbirayo ee aan hadalkii ilaahay marka aan ahayn ee marka waxa weeye lagu cabbirayo allah haddii lagu ammaano inuu kafururaxiim yahay iyo iyo haddii lagu ammaano inuu caliimun eh, xakiim yahay iyo haddii lagu ammaano inuu caliiman xaliiman yahay waxa weeye waa isla halkii oo waxa weeye macno ma doorinayso marka waxa weeye imaamu taxaawi iyo khayrkiiba siday tilmaameen waxaa lagu tawjiihinayaa riwaayaadka maadaama aynay ku sugnayn inuu qur-aanka qori jiray waxa lagu yidhi uktub kayfa shi'tana qur-aanka aynay ahayn oo ay tahay rasaa'isha uu cid u diraayo in lagu xambaarayo waayo kaana rajulun yaktubu bayna yaday rasuulillaahi sala allahu aleyh wasalam lama odhan wuxuu qori jiray qur'aanku qori jiray lama odhan marka calaa haada ishkaalkaasi markaa sidaas ayuu ku baxaya qaala shaykhu raximah ullah waaqaama aqaama bnu cumara calaa xifdi albaqarati ciddata siniina wa aqaama wuxuu ku nagaaday oo ku sugnaaday ibnu cumara cabdullaahi ibnu cumar calaa xifdi lbaqarati suuratu lbaqara qaybista uu qaybaayo oo uu xafidaayo ciddata siniina yacni tirooyin sannada ah qiila waxaa la yidhi hamaaniya siniina yacni siddeed sane ayuu ku sugnaa qaybista uu suuratu lbaqara qaybaayo dakarahu maalikun maalik baa sidaa sheegay asarkan uu sheikhu tilmaamay inuu maalik sheegay sanad xidhiidhsan kuma soo warine balaaq buu ku sheegay oo wuxuu idhi saasaa i soo gaadhay markaa sidaas aawadee cabdulaahi ibnu cumar kama asixin oo waa daciifoo ma sugna waxaa kaloo la soo wariyey oo cumar bnukhadaab laftiisa laga soo wariyey sannado badan inuu suuradda suuratulbaqara inuu qaybaayey oo uu ku baranaayey oo riwaayaadka qaarkood ay sheegayaan lix sano qaarna ay fara badinayaan oo laba iyo toban sano gaadhsiinayaan markuu suuratulbaqara qaybisteeda dhammeeyey iyo barashadeedana inuu awr qalay awr inuu qalay ayaa la soo wariyey bayhaqi baa shucabuliimaanka ku soo wariyey hayrkiina waa soo wariyey laakiin taasi ma sugna oo waa daciifo waayo sanadkan waxaa ku jira nin la yidhaahdo abu bilaal al ashcari ayaa ku jira ninkaasina waa daciifan jiddan haddaba dabcadaha shucabuliimaanka dabco ka mida ah waxaa ku dhacay yacni markaa kalad ku saabsan laba nin oo wax kala warinaayo sanadka laftiisa ku jira incantii u dhexaysay ay dhacday dabadeedna marka ay u ekaadeen isku nin keliya inay yihiin axisiinta qaarkoodoo mucaasiriinta ka midana labsigu meeshuu kaga dhacay halkaas weeye oo ay moodeen in waxa weeye kunyadan markaan la eegin ragga rijaalkee sanadka ku jira inay wada siqaad yihiin ay u qaateen laakiin dabcadaha qaarkood oo shucabulimaanku leeyahay oo dabcadda markaysagaa sida fiican loo taxqiijiye ka mid tahay waxay ugu qoran tahay sidii asalka ahayd bay markaysaga ugu qoran tahay marka calaa kulli xaal waxa weeye qisada noocaasi waa qiso aan sugnayn weeye marka taasna waa saas laakiin kollayba maadaama saxaabada rasuulku sala allahu alayh wasalam qur-aanka sidaynu u baranno aynay u baran jirin oo ay toban toban aayadood oo ilaah macnahooda ay baranayaan iyo axkaamtiiyo waxa lagala baxayo iyo masaa'isha laga faa'iidayo ay baranayeen oo ay sidaa u baran jireen waxaad garanaysaa suuradda dheeree suuratulbaqara oo kale marka toban toban loo qaato oo maalin walba toban ay ku beeganto inay kollay wakhti yacni markaa doora ah, ay qaadanayso qaybista la qaybaya waayo dee waxa weye waa suurad aayada badan oo aayadaheedu marka ay ku dhow yihiin saddex boqol oo aayadood quraabata miati aayatin wadalika ana allaha tacaala qaal taasina waxay ahaatay inuu ilaahay uu yidhi kitaabun anzalnaahu ilayka mubaarakun liyadabbaruu aayaatih yacnii inay saxaabadii sidaa qur'aanka u qaybaan oo qur'aanka macnihiisa bartaan waxay ku dhacday inuu ilaahay uu yidhi kitaabun ay haadaa kani kitaabun waa kitaab kitaabkaasoo anzalnaahu aanu soo dejinnay ilayka adiga aanu kugu soo rogno kugu soo dejinnay kitaabkaasoo mubaarakun la barakeeyey waxaan u soo dejinnay liyadabbaruu si ay ugu tadabburaan oo u fiirsadaan ugu fiirsadaan aayaatihi aayadaha kitaabka ay ugu fiirsadaan wa qaala ilaahay waxau yidhi afalaa yatadabbaruuna miyaanay ku tadabburayn oo u fiirsanaynin alqur'aana qur'aanka afalaa yatadabbaruuna alqur'aana am calaa qulubin aqfaaluha afalaa yatadabbaruuna alqur'aana walow kaana min cindi gayri illaahi lawajaduu fiihi ikhtilaafan kasiira yani ha ku tadabburaan in la amraayo ayaa ka dhalanaysa wa qaala ilaahay waxau yidhi afalam yadabbaruu miyaynay ku tadabburin oo u fiirsanin alqawla yacni qowlka ilaahay miyaynay u fiirsan altadabbur waa tafacul min addubur eraygii dubur ayaa markaysagaa tafacul la geshay tadabbara bimacnaa tafacala marka tadabburku wuxuu noqonayaa erayadu ama xuruuftu macaani baa ka dambaysa macnayaasha ka dambeeyaa loo fiirsanayaayoo la doonayaa in lala soo baxoo la ogaado xuruuftan iyo kelmadahan iyo alfaadan macnayaasha ka dambaysa waa tafacul min addubur wa tadabburu lkalaami hadalka in lagu tadabburo oo macnaha ka dambeeya loo fiirsado biduuni fahmi macaaniihi iyadoo aan macnihiisa la fahmaynin laa yumkinu ma suuragal aha tadabburkii wuxuu ku xidhan yahay macnaha in la garanayo wa kadalika qaala tacaala sidaas oo kale wuxuu ilaahay yidhi qowl yacni marka aayadaha hore la macnaa ama markaysa markaa la mida ah, wuxuu allah yidhi bimacnaa ka agdhow macno ka agdhow inna anzalnaahu annagu waa soo dejinnay hu qur'aanka qur'aanan xaalu qur'aan yahaanu soo dejinay qur'aankaasoo carabiyan carabi loo nisbeeyey waxaan u soo dejinay lacallakum tacqiluuna ay likay tacqiluu si aa u fahantaan oo u weelaysaan baan u soo dejinnay wa caqlulkalaami hadalka fahamkiisa la fahmayaa la caqliyaynayo la weelaynayaa mutadamminun waxay koobsanaysaa lifahmihi fahamka la fahmaayo oo in hadalkii la weeleeyaa ma suuragal ahaa haddaan macnihiisii la garanoo la fahmin marka ujeeddooyinka qur-aanka loo soo rogay ka mid tahay in lagu tadaburo oo macnihiisa loo fiirsado oo macnihiisa loo fiirsado in la akhriyo keliya looma soo rogin akhrintu waa ka mid tilaawadiisa lagu tacabudayo rabbi lagu caabudayo waxaa kaloo ka mid ah macnihiisa in lagu tadaburo oo loo fiirsado waxaa kaloo ka mid ah in lagu dhaqmo lagu camal falo saddexda umuuroodba waa loo soo rogay kitaabun anzalnaahu ilayka mubaarakun liyadabbaruu aayaati qiraa'ad iyadaan la sheegin baa tadabburka la sheegay qurdubi waxau yidhi wa fii haada daliilun calaa wujuubi macrifati macaani alqur'aan aayaddaa waxa ku sugan kitaabun anzalnaahu ilayka mubaarakun liyadabbaruu aayaatih waxa ku sugan daliil ku tusinaya macnayaasha qur'aanka in la gartaa inay waajib tahay macaanida qur'aanka in la gartaa inay waajib tahay wa daliilun waxaa kaloo ku sugan deliil calaa anna atartiila afdalu min alhaddi qur'aankii tartiil in lagu akhriyo inay ka fadli badan tahay oo ka fiican tahay min alhaddi in la duddubiyo inay ka fiican tahay id laa yasixu sababtu waxay tahay ma ansaxayso oo ma suuroobayso in lagu tadabburo oo loo fiirsado macnihii qur'aanka maca alhaddi iyadoo la dudubinayo lala qabo saas aawadeed waxay odhan jireen saxaabada qaarkood ha akhriyina yacni haddan qur'aanka ha akhriyina dudubina ha dudubinaysaan iyo laa yakun hamuka aakhira suura hammigaagu iyo qasadkaagu yaanu ahaan suuradda aakhirkeedun inaad gaadho ujeeddadaadu yaana taa ahaan waayo fiirsiga loo fiirsado ayaa markaysaga waxaan yacnii fadli badani ku jiraa fadli badan baa ku jira haddii la yidhaahdo oo akhrinta qur'aanka la akhrinayo oo in badan la akhriyo miyaan fadligeedu badnayn sawta axaadiista ku soo aroortay man qara'a xarfan min kitaab illaahi falahu xasana waalxasanatu bicashri amhaaliha yacnii xaraf qur'aanka ka mida qofka akhriyaa xasanaa u sugnaatay xasanadaana toban la midaa lagu abaalmarinayaa marka intuu akhriyey mar hadday fara badan tahay miyaan ajarkiisu isaga badanayn ahlucilmiga qaarkood taa waa ka jawaabeen oo waxay kaga jawaabeen ruuxa sidaa dudubintaa u akhriya waa jirtaa tobanka xasano inuu ku helaayo xaraf kasta laakiin xasanaadka ayaa iyadoo toban toban ah haddana marka aan isku miisaan ahayn yacnii tiraday dee toban ka wada yihiine waxaa dhici karta midna tobanka la siinayaa inay noqoto waa kii ku tadabburaya u fiirsanaya ee toban waa weyn kan kale aan ku tadabburayna toban yaryar in la siiyo ahlucilmiga qaarkood baa sidaas yadaa ka cabbiray iyagoo markaa tilmaamaya tadabburka lagu tadaburaya inay fadli badan tahay taas yadaa iyagoo tilmaamaya marka aayadahan waxaa ku sugan in lagu canaananayo in qur'aankii lagu tadaburi waayo afalaa yatadabbaruuna alqur'aana am calaa qulubin aqfaaluha marka qur'aanka in lagu tadaburo oo loo fiirsado macnihiisa waxaa ku sugan khayr fara badan baa ku jira wa min almacluumi waxaa la ogsoon yahay waxaa ka mid a anna kulla kalaamin hadal kasta falmaqsuudu minhu waxaa looga jeedaa fahmu macaaniih waa in macnayaashiisa la fahmo duuna mujaradi alfaadih erayadiisoo keliya ma aha waxaa loo jeedaa faalqur'aanu awlaa bidaalika qur'aankaa taa uga dhow oo uga xaq leh in waxa weeye macnihiisa in la fahmo inay maqsuud awaliya tahay ama muraadun awalan tahay yacnii shay yacni markaa aad loo sii rabo wa aydan noqoshaynu ku noqonnaye falcaadatu caadadu tamnacu waxay diidaysaa an yaqra'a inay akhriyaan qawmun dad inay akhriyaan kitaaban kitaab inay akhriyaan kitaabkaas oo fii fannin fanni ku saabsan ama ku sugan min alcilmi fanni cilmiga ka mida ka tibbi sida dhakhtarnimadoo kale ku saabsan iyo walxisaabi xisaabtoo kale ku saabsan ama cilmigaasoo kale ka tibbi yacni markaa wal walxisaabi walaa yastashrixuuhu aynay haddana sharax u dalbin oo aynay odhan noo sharxa oo noo caddeeyo maxaa looga jeedaa aynay sidaa odhanini caadadu waaba diidaysaa waayo kitaab kastoo dadka agtooda ka muhim ah dadkuna ay akhrisanayaan waxay u baahanayaan inay macnihiisa aqoonsadaan oo gartaan fa kayfa bikalaami illaahi tacaala yacni sidee buu markaysagaa ku sugan yahay hadalkii ilaahay oo aan markaa macnihiisa isaga loo doonayn alladii hadalkaa ilaahayo huwa cismatuhum ay ku sugan tahay dhowrsanaanta ay ka dhowrsanayaanee ka badbaadayaan baadida ka badbaadayaan wa bihi najaatuhum ayna ku sugan tahay kitaabkaas nabadgelyadoodu wa sacaadatuhum ay ku sugan tahay liibaantoodu wa qiyaamu diinihim wa dunyaahum ay ku sugan tahay diinkooda iyo adduunyadooduba inay ku xidhan tahay qumitaanka ay qumayso ama hagaagga ay hagaagaysaa diinkoodu uu hagaagayaa ayba ku xidhan tahay wuxuu sheekhu inoo tilmaamayaa hadal kasta ujeeddada looga jeedaa waa in macnihiisa la fahmo oo erayadoo keliya in loo jeedaa wax jira maaha xataa waxyaalaha tacabudka laynagu yidhi udhaha oo adkaaraha yacni markaa lagu wardinaayo waxa markaa fiican in macnahooda la barto waayo sidaa uu ruuxu qalbiga u soo xaadirinayo markuu macnaha barto oo macnihii markaa qalbiga ugu soo xaadirinayo lama mid aha markaanu macnaha garanayn markaanu macnaha garanayn qur-aanku haddaba wuxuu u mudan yahay hadallada kale waa uga mudan yahay macnihiisa in la barto waayo waa ullah hadalkii ilaahayna hadallada kale waa ka mudan yahay sida xadiisku wa uu sheegayo fadlu kalaami illaahi calaa saa'iri alkalaami ka fadli illaahi calaa khalqih hadalka ilaahay mudnaanshaha uu ka leeyahay hadallada kale waxay ka dhigan tahay siduu ilaahay khalqigiisa uga mudan yahoo kale ayaa hadalkiisuna hadallada kale uga mudan yahay wuxuuna inoo tilmaamayaa shiikhu xataa kutubta culumta adduunyada lagu qoray ee cilmiyo adduunya ay ku qoran yihiin sida markaa cilmiga dhakhtarnimada iyo waxyaalaha la midka ah dadkii inay erayada uun iska akhriyaan iyagoo aan macnaha eh, garanaynin yacni taas yadii waxa weeye waa mid aan fiicnayn oo waxay noqonaysaa faa'iidadiisa inay ku xidhan tahay culumta adduunyada barashada macnahooda la barto wixii cilmi diin ku saabsan ama qur'aan ama markaysaga adkaar ama waxyaalo la mid a yaga faa'iide kaleba ku jirto akhrinta la akhrinaayo dee faa'iide kaleba laga helayaa iyadoo faa'iidadii ay naaqis tahay haddaan macnaha la garanayn laakiin cilmi adduunyo oo aan macnihiisa la garanayn in markaa korka laga akhriyo ama markaysagaa yacni kitaabkaun la yska akhriyo iyadaan macnaha la garanayn faa'ida kuma jirto daalka iyo dhibtaasi haddaynay faa'iide ahayn dee faa'iido kale kuma sugna dee inuu qofku iska daalo iska dhibaatado biduuni faa'ida dee faa'ida ma aha marka hadalka ilaahay waa in macnihiisa la bartaa waayo hadalka ilaahay waxaa ku jirtaa waa nabadgelyadii lagu nabadgelaayey waa kii baadida lagaga badbaadayey waa kii lagu liibaanayey waa kii layna amray inaynu raacno waa kii laynoo soo dejiyey waa kalaamka ilaahay waxaa la garan karaa kitaab cilmiga oo uu sheekh qoray ruux hadduu iska qaybo oo iska barto qiraa'adiisa iyo akhrintiisaoo korka ka qaybo aanuse macnaha garanayn dee siday faa'iidadiisu u liidataa la garanaya waxay sheegaan ahlucilmiga qaarkood waxaa jiri jira bay yidhaahdeen wakhtiyo hore nin kitaabka markaa kitaabulfuruuc la yidhaahdo ee fiqiga ah oo ibnu muflix allifay nin korka ka qaybay baa jiray qisadaa waxaa soo naqliyay alcallaama maxamed ibnu saalex alcuthaymiin kitaabulfuruucna waa kitaab weyn oo fiqi ah dabacaadka qaarkood waxay u daabaceen isagoo lix mujalladoo waaweyna waa kitaab madhabulxanaabila u qoran oo fiqi ah madaahibta kalena weli wax ka sheegaya kitaabkaasuu qaybay macnaha ninka kitaabkaa korka ka hayaa waxba kama garanaayo macnaha waxaa loo bixiyaa la yidhi ninkii ximaarulfuruuc dameerkii kitaabka furuuc la yidhaahdo dameerkiisii baa loo bixiyey ya dee haddii dameer markaa kitaab lagu raro wax faa'iidaa ma ka keenayaa jawaabtu waa maya ardaydu markay masale isku qabsato ayay u yeedhi jireen ila nuskhad baa halkan u taallo oo u diyaareen markaasay odhan jireen maadaa qaala ibnu muflex eh, fii kitaabi alfuruuc fii baabi kada markaasuu dabeedna korka ka akhrin jiray markaasay dabeedna ku kala bixi jireen kutubtu dawaagii hore naadir bay ahayd oo markasta dee kitaab lama heli jirin kutubta gacan baa lagu qori jiray kutubta waaweyn ee markaysa markaa fatxulbaariyada iyo kutubta kale kasii waaweynba madbacade ma jirin ninbaa gacantiisa ku qori jiray min awalihi ilaa aakhirihi marka ragga farta yaqaana ee yacni aadka markaysagaa yacni fartoodu fiican tahay waxay qaarkood ku shaqaysan jireen oo shaqadooduba ahayd inay markaysa markaa kutubta qoraan markaasaa dabeedna kuyuu loo geli jiray oo la odhan jiray fatxubaariga markaysa anaa kaa iibsanaya aniga ii qor annagoo ku sixiga markuu kaa u dhammeeyo ayuu kan kalena u soo bilaabayaa isagana u qorayaa yaa yacni ruux walba khadkiisa lama akhrin karo ruux waliba markaysagaa kuma dhaqsado markaa qoraalka ruux kastana fartiisu ma wanaagsana marka ragga khataadiinta ee fartoodu fiican tahay waayadaa hore waxa weeye waxay ku tijaaraysan jireen inay kutubta ayagaa madbacada ka dhignaayo kutubtaa soo saari jiray oo qori jiray waxaan ahaa rag umano oo lagu kalsoon yahay oo ammaanadooda iyo yacni qoraalkooda mid walba la garanaayo marka daedna saasaa lagu iibsan jiray marka nusakhu naadir bay ahayn casiis bay ahaayeen waa yaraaye marka ninkaas waxaa loo bixiyey ximaarulfuruuc baa loo bixiyey waxaa loogu bixinayaa sababtaasi waxa weeye waa garashada aanu macnaha garanaynin ayaa loogu bixiyey qala muصنifu raximah اllah walihada kana الnisaacu bayna الصaxaabati fi tafsiiri اlqur'ani qaliila jidda sidaas daraaddeed ayaa wuxuu ahaa khilaafka bayna asaxaabati saxaabada dhexdooda ku sugan fii tafsiiri alqur'aani qur'aanka fasiraaddiisa ay isku khilaafsan yihiin qaliilan mid yar buu ahaa jiddan aad iyo aad u yar maadaama saxaabadu ay qur-aanka si fiican markaa u diraaseeyeen oo u barteen macnahana ay markaa qaateen oo loo caddeeyey wax kasta oo ishkaal geli kara oo qur-aanka ka mida nebigu sala allahu alayh wasalam u caddeeyey wa huwa wa in kaana fi ltaabiciina akfaru minhu fi lsaxaaba wa huwa khilaafku wa in kaana haba ahaado fi taabiciina taabiciinta dhexdooda akfara mid kaga badan minhu fi saxaaba wuxuu noqonayaa kaana isimkeedii huwa oo markaysa markaa u noqonayso khilaafka oo ismu kaana ah akarana waa khabarkeedi wa in kaana fi taabiciina akara minhu fi saxaabati fahuwa qaliilun binisbati ila man bacdahum fa huwa khilaafku qaliilun waa yar yahay taabiciinta dhexdooda ayuu yaraa binisbati ilaa man bacdahum marka loo eego cidda ka dambaysay khilaafka ay iskhilaafeen wa kullamaa kaana alcasru markastuu ahaado casriga iyo wakhtigu ashrafa mid sharaf badan kaana wuxuu ahaa alijtimaacu iswaafaqu iyo weli iswaafaqu kulanka markaysaga arrinka la ysku waafaqa ee masaa'isha lagu kulmaa iyo weli in laysku waafaqaa yacnii waalcilmu waalbayaanu fiiha akhara iyo cilmiga iyo caddayntu mid ka badan buu ahaa casriga kale aan sidaas ahayn mid kaga badan buu ahaa casriga sharafta badan buu kollayba ku badnaa ijtimaaca iyo iswaafaqa iyo cilmiga iyo bayaanku mid waliba wuxuu sheikhu inoo tilmaamaya raximahullah in waxa weeye asxaabta rasuulku sala allahu alayh wasalam inay dhacday qur-aanka tafsiirkiisa wax ka mid a inay isku khilaafeen laakiin khilaafka ay qur'aanka tafsiirkiisa isku khilaafeen wuxuu ahaa mid aad u yar marka taabiciinta loo eego khilaafka ka dhex dhacay fii tafsiiri alqur'aan iyo marka saxaabada la eego khilaaf ka dhex dhacay fii tafsiiri alqur'aan wuxuu fara badnaa khilaafka ka dhex dhacay taabiciinta dhexdooda tafsiirka qur'aanka kaga dhex dhacay ayaa ka badnaa kii saxaabada ka saxaabadaana yaraa taabiciinta laftooduna khilaafkoodu ha ka badnaado kii saxaabada ee haddana marka yaga loo eego cidda ka dambaysay yagana khilaafkoodu waa ka yaraa cidda ka dambaysay waxaanu inoo tilmaamayaa mar kasta oo casriga uu sharaf badan yahay oo fadli badan yahay yacni cilmiga iyo itifaaqa mid waliba waa fara badnaa mas'aladaas ayuu inoo tilmaamaya ah, waxa uu sheekh ibnu cuthaymiin tilmaamayaa sababta ay u dhacday in khilaafka saxaabadu ay tafsiirka isku khilaafaan mid aada u yar inay noqotay wuxuu u sababeeyey laba sababood a ah sheekh ibnu cuthaymiin sababta koowaad waxa uu yidhi qur'aankaa wuxuu ku soo degay luqadoodii iyo afkoodii buu ku soo degay luqadoodaas oo baraxla oo aan wax tagayur iyo isbeddeli ku dhicin marka waxay ahaayeen qaar u faham badan oo dadka kale uga faham badan macaanida qur'aanka maadaama uu afkoodii ku soo degay saas yadaa laakiin wakhtigiiyaga ka dambeeyey xoogaa luqadii waxaa ku dhacay tagayur tagayurkaasina wuxuu uga yimi in dad fara badan oo cajam ahi ay soo galeen diintii islaamka oo futuuxaadkii fara bateen saas aawadeeda laxniyaa soo baxay luqadii carbeed ee saafiga ahayd ayaa dadka qaarkood xoogaa laxnii soo galay waana sababta keensatay in naxwaha la qoro qisa mashhuura walow sanad ahaan iyoynay u sugnaane laakiin culammada agtooda ka caanbaxday waxay sheegaan in wakhtiga caliy bnu abi taalib abulaswad addu'ali uu yimi cali radia allahu canhu wa ardaa sababta imaatinkaasna waxaa keensaday laxni u arkay oo waxaa la yidhi inanu dhalay ayaa waxay tidhi maa axsanu samaa'i maa axsanu asamaa'i markaasuu ima nujuumuhu abaad u jeedaa xidigaheeda miyaa markaasay tidhi maya ee waxaan la tacajubayaa quruxdeeda sida daharka ka ana markaa istifhaam bay u eg tahay oo samada halkeebaa ugu qurux badan baa macnuhu u dhacayaa ma axsanu samaa'i marka loo loo dabdiyo mana siday u xarakaysay markaasuu abulaswad addu'ali wuxuu ku yidhi baa la yidhi waxaad tidhahdaa ma axsana asamaa'a dabeed wuxuu yimi baa la yidhi caliy bnu abi taalib markaasuu qisadii u sheegay dabeedna cali baa u tilmaamay yidhahdeen naxwaha inuu abwaab naxwaha ka mid ah inuu qoro marka qoraalkii ugu horreeye naxwo la qoraa taasay ahayd baa marka waagii hore qawaacidda naxwaha iyo sarfiga iyo ashyaadaasi ma qorayn dadkuna saliiq ahaan bay ugu hadlayeen laakiin waayadii dambe marka ay muuqatay in xaajo loo qabo in la allifo oo la qoro si laxniga laysaga ilaaliyo waa la allifo waa la qoray xataa ahlu bidaca waxyaalaha in badan oo bidcada ka mida ka qayb qaadatay inay soo baxaan waxaa u sabab ahaa luqadii carbeed inay si fiican dadkaasi aynay u garanayn hataa a'immada qaarkood ku yidhaahdeen min alcujmati utiita iyadoo nin mubtadica ay la hadlayaan xagga cajaminimadaa lagaaga yimi oo luqada carbeed inaan si fiican u garanaynin ayaa beledu kaaga dhacda iyo min alcujmati uti ruuxa luqada markaa u garanaayo si saliiqo ah iyo ruuxa ay barashada ku tahay oo qawaacidda baranaayo isku taxallujinaya waxaa la garan karaa inuu farqi u dhexeeyo waxaa la sheegaa nin eh, caddaan ah oo afka soomaaliga bartay ayaa wakhti aad u fara badan buu baranaayey ilaa sugaanteeda ilaa mahmaahayadeeda ilaa yacni wax badan buu ka bartay maalinta dambaa nin ku yidhi baa la yidhi inankayga yar ee dhowrka sano jira ayaa af soomaali kaa yaqaana se macquulut ninkana wuxuu yacni markaa qaybsan yahay gabayo aad u badan iyo mahmahayo badan dabeedna markaasu wuxuu yidhi adigana waxbaan ku odhanayaa waxbaan labadiinaba odhanayaae bal waa kiinna ifahma waxaan sheegaya markaasuu labadoodiba wuxuu ku yidhi labadiinuba mid walba wuxuu ku yidhi cagahaaga wax ka day isagoo cagihiisu aagay ile wax ka day baa la yidhi ya yarkiina waa carare marka waxa weeye eraygan cagahaga wax ka day balaaqa ahaan waxa ku sugan iyo daahirka waxa ka muuqda dee farqaa u dhexeeya ninkaasina sanawaad aad u fara badan ayuu luqada soomaaliga baranaya taasi markay saa dhacday wuxuu idhi mid labaad baan idin odhanaya mid wala waa bigdhe isagii dee big buu yidhi yarkiina waa carabay bigdhe baa la yidhi oo dee big marka almuhim luqada qofka saliiqada u garanaaya iyo qofka ay barashada ku tahay ruuxa ay barashada ku tahay wax badan baa ka dhinmaya waxyaalo badan ayaan markaa u caddaanayn oo ka qarsooman adif ilaa daalika laxniyada iyo waxyaalaha ay dhici karta inay ku yimaadaanna ziyaaday ka tahay sababta labaadee uu shiikhuu u sababeeyey inuu khilaafka ay saxaabadu isku khilaafeen tafsiirka inuu yaraaday wuxuu u sabeeyey qilatu alahwaa'i fiihim wa salaamatu qasdihim hawadu inay ku yarayd oo ikhlaaska iyo daacadnimada ayaa markaa ku badnaa iyo qasadkoodu inuu ahaa mid ka nabad qaba yacni xumaan oo qasdiyo xuna aynay lahayn asaabu ahaani qilat lahwaa'i fiihim wa salaamatu qasdihim fama tajidu arajula yantasiru lihawaahu wa ra'yih walaakin kana alwaaxidu minhum laa yaqsidu ila alxaqa aynama wajadahu akhadah yani sidaasay ahaayeen saxaabada rasuulka sala allahu alayh wasalam marka wuxuu tilmaamaya wakhtigii taabiciinta in nowcan maa yacni markaa naqsi dhacay oo wax ka yara dhinmeen sidii waayo xoogaa markaysagaa laxniya iyo waxyaalaha soo baxay wa min altaabiciina man talaqaa jamiica atafsiiri can alsaxaaba sheikhu wuxuu idhi raximah ullah taabiciinta waxaa ka mid ahaa man talaqaa mid kala kulmay jamiica tafsiiri tafsiirka dhammaantii can isaxaabati saxaabada rasuulka sala allahu alayh wasalam kala kulmay oo ka qaatay ayaa ka mid ahaa waxaana ka mid ahaa mujaahid ibnu jabri baa ka mid ahaa kamaa qaala mujaahidun siduu mujaahid uu yidhi caradtu lmusxafa cala bni cabbaas waxaan u bandhigay oo ku akhriyey buu yihi musxafka qur'aanka cabdullahi bni cabbaas musxaf waa muhallatsulmiim misxaf musxaf masxaf saddexa mid walba waa la odhan karaa waxaan u bandhigoo ku akhriyay cala bni cabbaasin cabdullahi bni cabbaas uuqifuhu anoo joojinaaya cinda kulli aayatin minhu aayad kasta oo musxafka ama qur'aanka ka mid ah aan joojinaayo wa as'aluhu canhaa aan weydiinayo maxaa ayaddan macnaheeda looga jeeda maxay ku saabsanta mujaahidna waa ka asaxdo waa ka sugan tahay inuu sidaa yidhi asarkaana waxaa soo saaray daarimi waxaa kaloo soo saaray tabari ayaa muqadimada tafsiirkiisa ku soo saaray waxaa kaloo soo saaray xaakim dariiqyo kala duwan baanu ku soo wariyeen can maxamed ibni isxaaqa samica abaana bna saalixin can mujaahidin bihi riwaayada ibnu isxaaq oo samaaca tasriixinayana xaakim baa la gaaraa dariiq kale dabari waa ku soo wariyey dariiqaasi wuxuu noqonayaa hore xasan waa sanad xasan dariiq labaad waa ku soo wariyey tabari fii muqadimati tafsiirihi dariiqa kalena waa saxiix walihaada qaala athawriyu sidaas aawadeeda ayaa qaala athawriyu thawri uu yidhi sufyaan athawri ida jaa'aka atafsiiru can mujaahidin faxasbuka bihi markuu kuu yimaado tafsiirku can mujaahidin mujaahid kaaga yimaado fa xasbuka bihi isaga ayaa kugu filan asarka sawrina dabari baa ku soo wariyey fii muqadimati tafsiirih waxaanu ku soo wariyey bisanad xasan walihaada yactamidu calaa tafsiirihi ashaaficiyu waalbukhaariyu wa ghayruhuma sidaas daraaddeed waxay cuskanayeen calaa tafsiirihi tafsiirkiisa waxaa cuskan jiray tafsiirka mujaahid ashaaficiyu shaafici iyo waalbukhaariyu bukhaari iyo wa ghayruhumaa min ahli ilcilmi iyo culamo kale oo aan shaaficiya bukhaari ahaynba way cuskan jireen oo waa ictimaadi jireen tafsiirka mujaahid talaqiga uu cabdullaahi ibnu cabbaas kala kulmay tafsiirka daraaddeed ayay u cuskan jireen wa kadalika alimaamu axmedu saasoo kaleu ahaaday imaam axmed wa ghayruhu iyo cid kaleba oo miman sannafa ka mida cidda qortay fi tafsiiri tafsiirka wax ka qortay yukariru mid celceliye ayuu ahaa aturuqa asaaniid markaa badan ayuu celcelin jiray marba sanad can mujaahidin mujaahid isagoo wax kaga soo warinaayo akthara min hayrih celcelin ka fara badan celcelinta uu inta kuwa kale celcelinaayo ama riwaayo uu si badan wax uga warinaayo mujaahid oo ka badan inuu cid kale wax ka warinaayo ayay aad wax uga warin jiray walmaqsuudu ana ataabiciina yacani waxaan u jeednaa waxa weeye waa inay taabiciintu talaqaw tafsiira tafsiirka ay kala kulmeen can asaxaabati saxaabada ay kala kulmeen kama talaqaw canhum cilma asunnati siday ugala kulmeen cilmiga sunnadoo xadiiska siday uga qaateen bay tafsiirkana uga qaateen wa in kaanuu qad yatakallamuuna fii bacdi dalika bilistinbaadi waalistidlaal haba ahaadaan taabiciintu qaar ka hadlaaya fii bacdi daalika bacdi ka mida tafsiirka qaar ugaga hadlaaya bilistimbaadi wax kala soo bax yagu ay ka istimbaadayaanoo wax kala baxayaan iyo walistidlaali deliishad ay wax ka deliishanayaan markaa kaga hadlaanbe yacnii ijtihaad wakhtiyada qaarkood haba ku fasiraanbe laakiin si badan bay tafsiirka uga qaateen saxaabada laakiin wakhtiyada qaarkood inay ijtihaad ku fasiraan way dhacdaa kamaa yatakallamuuna fii bacdi sunani bilistinbaadi walistidlaal siday uga hadlayaan sunanka qaarkood iyo axaadiista qaar bilistinbaadi istinbaad ay uga hadlayaan iyo walistidlaali daliishad ay uga hadlayaan ayay tafsiirka qur'aankana ay dhacdaa wakhtiyada qaarkood inay istinbaad iyo istidlaal kaga hadlaan waxauu sheikhu inoo tilmaamaya raximahullah in waxa weeye taabiciinta qaarkood tafsiirka ay ka qaateen saxaabada rasuulka sala allahu aleyh wasalam oo talaqi ayay saxaabada kaga qaateen waana inoo keeni doonaa madaaris yacni waxa weeye inay iska jirtay waa ishaari doonaa cabdullaahi ibn mascuud iyo cabdullaahi ibnu cabbaas iyo yacnii in waxa weeye magaalooyinka qaarkood ay ka jirtay tafsiirka in aad loogu yaqaanay taasna ay tahay saxaabada isagaa degganayd qaadasho laga qaada marka wuxuu inoo tusaaleeyey mujaahid ardaygii ibnu cabbaasa riwaayadka qaarkood waxay sheegaysaa caradtu lmusxafa cala bni cabbaasin halaasa caradaat qur'aankao dhan waxaan ku akhriyay cabdullahi ibnu cabbaas saddex goor min awalihi ilaa aakhirihi min faatixatihi ilaa khaatimatihi awalkiisa laga soo bilaabo akhirkiisa laga gaadho anoo aayad kasta weydiinaya cabdullahi ibnu cabbaasna waxaa la garanayaa siduu tafsiirka aqoonta dheeraadka ugu lahaa oo saxaabo badan uga aqoon badnaa waayo nebiga sala allahu alayh wasalam baa ugu duceeyey allahuma faqihu fi ddiini wacallimhu taawiil waatuu nabigu yidhi sala allahu alayh wasalam wuxuu ugu duceeyey ilaahu diinkana fahansii ta'wiilkana bar mujaahid laftiisu saas yadaa buu markaa tafsiirka ugu sheeganaa oo ugu fiicnaa waataa dee a'immada qaarkood ay yidhaahdeen tafsiir hadduu mujaahid kaaga yimaado isagaa kugu filan sababtay u yidhahdeen waa saas laakiin haddana waa dhici kartaa wakhtiyada qaarkood in bacdu alakhtaa markaa uu yeesho mujaahid ama hayruh oo taabiciinta ka midi saas aawadeed baa bacdu ahlicilmi waxay yidhaahdeen waxa uu leeyahay mujaahid wakhtiye naadira mafaariid buu leeyahy masaa'ilu la gaar noqdo sida tafsiirka uu ku fasiray wa min alleyli fatahajad bihi naafilatan laka casaa an yabcahaka rabbuka maqaaman maxmuuda tafsiirka maqaam maxmuudka uu ku fasiray oo kale walow a'immada qaarkood ama culammada qaarkood ha yidhaahdaan waa la cuskanayaa qaarna haba yidhaahdaan culammada ka midi ciddii dambe ma jirto sida ibnu jariir atabari oo kale culamada qaarkoodna qabuulba ha kula kulmaane waa tafsiir laa yucawalu calayh waa qowl aan la cuskanayn oo tafsiirka lagu fasiraayo maqaamka maxmuudka waxaa looga jeedaa nebiga sala allahu alayh wasalam buu ilaahay ku fadhiisin doonaa carshiga yuuqicidu macahu cala alcarshi waxaana soo aroortay axaadiista rasuulka sala allahu alayh wasalam saxiixa ah ee saxiixaynkiiyo keyrkoodba ku timi maqaamka maxmuudka iyadou nebigu ku fasiraayo sala allahu alayh wasalam ashafaacata alcudmaa shafaacadii weynaanshaha badnayd uu ku fasiraayo marka tafsiirka uu nebigu ku fasiray sala allahu alayh wasalam in la qaato ayaa sawaabo saxan waxaan filayaa ibnu jariir atabari inuu odhan jiray tafsiirkaa mujaahid ciddii diiddaaba ma jirto culamo badanna ay soo qaateen oo xataa kutubta ictiqaadka ay ku dareen rasaa'isha ictiqaadkii waayada laga alifi jiray iyo kutubta aasaartii ay ku soo arooriyeen ilaa ay keensatay culamada qaarkood inay yidhahaan labada qowl waa la kulminayaa ka xadiiska ku soo arooray iyo ka mujaahid ku fasiray oo maqaamka maxmuudku labadoo isla jira ayaa lagu wada xambaaraya ay yidhahdeen xataa bacdu almu'awila waa aqbaleen kabni furak masalan oo min a'immati alashaacira ka mida waxaanu markaa ku sameeyey ta'wiil uu awilaayo intuu marka asarka qaatay oo aqbalay ayuu haddana awilay marka almuhim masaa'il mafaariidi waa jirtaa sida masaladaas oo kale marka xasbuna inta nebigu ku fasiray sala allahu alayh wasalam baa inagu filan idaa jaa alasaru batala anadar markaa nabigu sala allahu alayh wasalam mar hadduu maqaamu maxmuudka ku fasiray ashafaacata alcudmaa in loo jeedo sidaa uu nabigu ku fasiray keliya waa in lagu fasiraa wuxuu kaloo sheikhu inoo tilmaamayaa a'immadii tafsiirka wax ka qortay sida imaam axmed wakayruh aasaarta ay mujaahid ka soo warinayaana tafsiirka ku saabsanee aad iyo aad bay u badnayd oo si fara badan bay u soo aroorin jireen si aynay u soo aroorin aasaarta kayrkood ay ka warinayaan mujaahid cidaan ahayn hayrkii mujaahid cidaan ahayn aahaartay ka warinayaana tafsiir ku saabsan si aynay u soo aroorin oo aynay u soo celcelin bay u soo celcelin jireen yacnii ictinaa gaara ayay ku sameeyeen mujaahid aahaartiis maadaama uu cabdullahi bnu cabbaas sidaa ugala kulmay imaam axmed kitaab tafsiiroo weyn miyuu allifay mise ma allifin masalada noocaasa khilaaf baa ku jira waxaynaynu ugu tegi doonnaa in sha allahu tacaala kitaabka xaggiisa dambe mawdica uu kaga hadlaayo sheikhu culammadii salafka ee musannafaadka tafsiirka ka aliftay kutub ka aliftay halkaasaynu dib ugu dhiganayna in sha allah wuxuu inoo tilmaamayaa taabiciintu cumuum ahaan tafsiirka way ka qaateen asxaabta rasuulka sala allahu alayh wasalam siday axaadiista yacni nebigaba sala allahu alayh wasalam ay saxaabada uga qaateen ayay qur-aanka tafsiirkiisana uga qaateen laakiin macnaheedu ma aha shay kastoo taabiciintu ay ka sheegaan tafsiirka qur'aanka ilaaba ilaa saxaabay ka qaateen macnaheedu ma aha oo waxaa dhici karta wakhtiyada qaarkood inay ijtihaad kaga hadlaan siday u dhici karto almasaa'il asharciya inay ijtihaad kaga fatwoodaan siday u dhici karto ayaa dhici kartaa inay tafsiirka qur'aankana eh, inay ijtihaad kaga hadlaan sida tafsiirka axaadiista ay dhici karto inay ijtihaad kaga hadlaan sida masaa'isha axaadiistu sheegtay ay dhici karto yadan xadiisku soo gaadhay inay ijtihaad kaga hadlaan ayay dhici kartaa tafsiirka qur'aankana inay wakhtiyada qaarkood ijtihaad kaga hadlaan laakiin sida kalaa badan buu inoo tilmaamayaa marka xagga sunanka hadalka ay ka hadlayaan waxay noqon kartaa masaa'ishii sunanku sheegtay oo sunanka iyo axaadiista lagu sheegay inay wakhtiyada qaarkood ay dhici karto inay ijtihaad kaga hadlaan iyo inay tafsiirka axaadiista qaarkood ay dhici karto inay ijtihaad kaga hadlaan taabiciinta labada mid waliba siday u dhici karto ayaa tan kalena u dhici kartaa oo tafsiirka qur'aanka waqtiyada qaarkood inay waxa weeye ijtihaad kaga hadlaan inay suuragal tahay halkaa inoogu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ila anta astaqfiruka waatuub ilayk